bismi اllahi الرحman الرaحيm alxamdu لlh rb العaalamiin وslى اllah عlى mحamedi وعlى ali mحamed rabi اshrax lii sadrii وysir lii amrii wxlul cqdaة min lisani yfqhu qwlii yqulu الmuؤlif raximah اllah baabu marfuucaati min alasmaa ay haadaakani baabulmarfuucaati marfuucaadda baabkeedii weeyaan min alasmaa'i asmaada xaalo ay ka mid tahay almarfuucaatu waxyaalaha la rafciyaai casharatun toban wahiya tobankaasi alfaacilu faacil weeyi waalmafcuulu mafcuul weeyi alladii mafcuulkaasoo lam yusama aan la magacaabin oo aan la magac dhabin faaciluhu mafcuulkaasi sameeyihiisa waalmubtadau mubtada weeyi wa khabaruhu ay wa khabarulmubtadai mubtadaha khabarkiisa weeye wasmu kaana kaana ismigeedii weeyi wa akhawaatihaa ay wasmu akhawaatihaa kaana kuwa lamidka ah ismigoodii weeyi wasmu afcaali lmuqaarabati afcaasha afcaalumuqaarabaha la yidhaahdo ismigooda weeyi wasmulxuruufi xuruufta ismigoodii weeyi xuruufta almushabahati lagu shabahay bilaysa layse xuruufta lagu shabaho ismigooduna waa marfuuc buu yidhi afar bay noqon doonaan way ku iman doonaan wa khabaru ina ina khabarkeeda weeyi wa akhawaatiha ay wa khabaru akhawaatiha ina kuwa lamidka ah khabarkooda weeyi wa khabaru laa laa khabarkeeda weeyi allatii laadaasoo linafyi ljinsi jinsi anfintii usugnaatay wtaabicu raacihi weeyi lilmarfuuci kala rafciyey raacayey wa huwa taabica marfuuca raacay arbacatu ashyaaa shayaalo afar a ah weeyi annactu nacti weeyi waalcaطfu cadaf weeyi wtawkiidu tawkiid weeyi wlbedelu bedel weeyi sheekhu raxima llahu tacaala naxwaha laba ay u qaybiyaan culimadu waa mufradaad iyo jumal mufradaad wax a iyo wax jumal ay uqaybiyaan soo dhiganay oo waxaan ma ismiba ma ficilba ma xarafba ma mucrabba ma mebniba soo ma maxaynu beranaynay waa mufradaad baynu beranaynay halkaa waxaa ka bilaabmaya waxyaalihii jumalka mufradkii soo baranay mufrad loo geeyey mufrad loo geeyey muxuu dhalayaa jumla ka imanaysa sooma markaa jumladaasi say noqonaysa halkaasaynu jumalkii markaasi ka gudagalnay markaa sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu usoo horraysiiyey marfuucaat wuxuu ku saarayaa marfuucaadkaasi sheekhu uu yidhi mansuubaadka iyo majruuraadka ayaa ku saaraya waqadamahaa calayhima wuxuuna soo horumariyey marfuucaadka muxuuna ka soo horumariyey mansuubaadka iyo majruuraadka ayuu kasoo horumariyey limaada su-aal baa lagu weydiin karaa maa mansuubaadkaba sheekhu soo horreysiyey ama majruuraadka muxuu marfuucaadka ugu bilaabay jawaabteeda iska qabo liannahaa cumdatun marfuucaadu waa cumde iyo tiir wey iyo tiirka maa laga maarma la macnaheeduna kalaam iyo hadal marfuuc ka marani ma jiro waayo waa tir dhaxaadkii weeyaan hadalku haddii kale kuma dhismayaba sidaa aawadeed buu sheekhu uga soo horraysiiyey mansuubaada iyo majruuraadka sidaasi ayuu uga soo horraysiiyey alasmaa sheekhu waxa uu ku saarayaa marfuucaat min alafcaal iyayna ahayd wa waa hal ficil muxuuna ahaa de waa mudaarica wey mudaarica weyan kaasina horeynu usoo marnay sooma sidaa aawadeed buu asmaa kuugu qayday haddaba sheekhu wuxuu yidhi casharatun bu ku yidhi waa toban bu ku yidhi marfuucaadda isla halkaa maxaa ka muuqata kitaabka magaciisu muxuu ahaa mutamimat ljrumiya waayo kitaabkii hore maxaynu kusoo marnay almarfuucaatu sabcatun maxay ahaayeen alfaacilu almafcuulu ladi lam yusama faaciluhu wlmubtadau wa khabaruhu wasmu kana wa akhawaatiha wa khabaru ina wa akhawaatiha wakabaru lah Ah, wtaabicu lilmarfuuc toddobadaasay ahayn sooma marka maxaa ziyaada saddex buu inoo ziyadiye saddexdu waa maxay ismu afcaali muqaaraba waa ziyaado maxaa kaloo ziyaada ismu lxuruuf almushabaha bilaysa sheekha inoo qaadaa dhigi doona insha allah maxaa kaloo ziyaada wa khabaru laalati linafyi ljinsi intaba isagaa baab gaara u gunti doona insha allah marka mutamimo macnaheedi iminka waad fahmaysaa baylat waxyaalaha ajrumiga ku dhamaystirayo waxyaalahaasi ayaa kamid a marka waa toban bu yidhi maxaa u daliila marka ma aayad qur'aana u daliila ma xadiid baa u daliila waxaa u daliila waxa loo yaqaano alistiqraa dabagal culimmadu waxay dabagaleen oo ay raadceeyeen oy raadiyeen qur-aankay dhex galeen sunnadiina way dhex galeen kalaamkii carbeedna way dhex kadibna waxay arkeen waxa la rafcinaya inuu ku ururo un toban kan mid kamid a toban kan mid kamid a marka istiqraahay culimada usuulku qaybiyaan istiqra tama iyo istiqra naaqisa ayay uqaybiyaan istiqra tama iyo istiqra naaqisa waxay ku tusaaleeyaan tusaalehaan istiqraha taamka oo kale waa in la yidhaahdo oo kale alkelimatu halaaatu anwaacin kelimadu waa saddex nooc maxaa u daliila alistiqra istiqraaga iyo dabagalkaasi la dabagalay waa maxay waa istiqra tama ma maxay macnaheedu dee ma jiro intaan wax ka baxsani ah, mid baa yimid oo wuxuu yidhi waxaa jira waxa la dhahdo ismu ficil dee sheegay ka iyadaa weeye ismiyo ficil san waa soo maana soo sheegay maynaan soo sheegin sheekh kelmada aqsaamteeda mayna kamid ahayn marka istiqraana waa saa macnaheedu waa dabagal weeyaan mid taan baa loo qaybiya midna naaqis baa loo qaybiyaa ka naaqiska loo qaybiyaana waa maxay waa ka isagoo la og yahay kolkii hore la yidhi waxa weeyaan shaygan intaasuu ku ururay kadibna la helay wax intii ka badan ah, wax intii ka badan ah. kullu xayawaanin yuxariku fakahu lasfala cinda almadqibi qaacida ka dhiga xayawaan kastaa noole kastaa markuu wax calaliniyo wuxuu dhaqdhaqaajiyaa ah, fakigiisa hoose ya ayuu dhaqdhaqaajiya ya waa qaacidaah soo ma oo kulli baa lagu bilaabo waa xunuun bay waa istiqraa kadibna nin baa badda tago wuxuu arkay iyo xaaskiibuu eegay kadibna wuxuu arkay iyado isagoo dhaqdhaqaajinayn isago xaggii hoose dee ninkaas botu kasoo feeday cilmigaas oo markaa maaa maxay noqonaysaa istiqraagaasi waa maxay ma istiqraa taam mise istiqraa naaqisa naaqis buu noqonaya markaa taam iyo naaqisna macnihiisa waxayna geliyey waxasruhaa alistiqraa buu guliya soo ma aragti istiqraa macnihiisu waa saas saa u fahma hadaba waaya sheekhu raxima allahu taala wuxuu soo horaysiiyey faacilka intiiba faacilku ku horreysiy wuxuu yihi alfaacilu buu ku bilaabay muxuu ugu bilaabay liannahu aslu lmarfuucaati cinda aljumhuuri jumhuurta agtooda marfuucaadka isaga ayaa ugu asalsan sidaa aawadeed buuna he ugu bilaabay wa satamuru bika hadihi alcashara tobankani waa ay ku soo mari doonaan mufasalatan iyadoo la qaaraadhigay baaban baaban insha allahu taala baabaab bayna he kuu soo mari doona wuu bilaabay sheekhu wuxuu yihi baabulfaacili faacilka baabkiisii weeye alfaacilu faacilku huwa faacilku alsmu magac weeyi ismigaasoo almarfuucu la rafciyo ismigaasoo almadkuuru la sheego qablahu ismiga horti qablahu ay qabla dalika alismi ismigaa horti ficluhu ficilkiisa la sheego aw ama ma shay la sheego huwa maagu fi ta'wiilificli ficil macnihii qaba faacil dee iminka ma barano hore inu soo baranay culim faacil waynu usoo baranay luqahaan lagu odhan jiray man wjada alficla ficilka iyo falka meesha yaala cidda samaysay baa la dhahdaa ayaa faacil la dhahdaa masl fani faacil maxaa la dhahdaa cidda ficilka meesha yaala samaysay min xayu luqa waa sida xagga istilaaxa miya waxaynu oran jirnay majtamaca fiihi alaaatu quyuud aw alaaatu shuruud waxa saddex shardi laga helo ayaa la odhanaya waa ismi saddexda shardi an yakuna isman waa inuu ismi yahay ismi markaynu nidhi waxa weeya waxna way soo gudageli waxna wuu saari ismi markaynu idhaahno maxay naga bahaya fakharaja bihi alficlu walxarfu waljumla falaa yakunu waaxidun minha faacila saddexdaa mid kamidii ma noqon karo faacil ma noqon karayo marka xaraf wuu baxay ficilna wuu baxay jumlana way baxday saxiix wala lah marka ismi markaynu idhaahno intaa waa saaray maxaana soo gudagalay asariixu walmuawalu bisariix mid sariix ah iyo mid sariix lagu awilayo haddae kitaabkii hore soo dabdiseen waa basid buu noqonaya ilaa kitabka hore an kuso arinun ma macna sariix maa laa yaxtaaju fii kownihi faacila ilaa ta'wiili waa waxa aan u baahanayn ka yeelitaanka faacil laga yeelayo ta'wiil iyo awilaad iyo dhalaalin la dhalaaliyo isagu uma baahno sidiisaasuu faacil ku noqonaya marka muxuu shaminaya ismigii daahirka ahaa iyo iyo damiirkii de intaba wuu shaminaya muawal waa maxay macnaheegu muawal macnaheegu waxa weeyaan maa yaxtaaju fii jaclihi faacila ilaa ta'wiilin waa waxa u baahanaya ka dhigitaanka faacil laga dhigayo taawiil buu baahanaya taawiilkana hadda waad fahamteen shantii xaraf ee xuruufulmasaadir taad soo garan maysa shantii xaraf mid kamid a ka ah horeynaya kadibna waxa uu galay waa laga soo dhalaalinaya ficil ah, ayaa laga soo dhalaalinaya ismi kadibna ismigaasaa noqonaya faacil noqonaya tusaale alam yani liladiina aamanuu an takshaca quluubuhum u fiirsada alam yani yani iminka faacilkeedii waa halkee an takshaca weeyaan antani xuruuftii wax dhalaalinaysa mayna kamid ah waa ka mid maxay gashay ficil soo ma ficilkaasay ka awilaysaa way ka dhalaalinaysaa master masterkaa ay soo xariirayso antumaa noqonaya faacil markaa muxuu noqonaya waa muawalun bisariix hadda sariix maaha laakin maxaa lagu awilaya de sariix baa lagu awilaya an takshaca quluubuhum ay khushuucu quluubihim saasay noqonaysa awalam yakfihim ana anzalna calayka alkitaab awalam yakfihim miyaana ku finayn ana anzalna ay inzaaluna annabaa gashay soo ma halkaasaa laga soo xariiraya markaa waan baran doonaa insha allah marka muawal bisariixna macnahaasaa looga jeedaa iyadana sidaasi u fahma markaa shardigii u ismi buu ahaa waxaynu nidhi waxaa ku baxaya ficil iyo xaraf iyo jumladaa ku baxaysa oo saddexdaa mid kamid i faacilma noqdo waxaana soo gudagelaya asariix wlmuawalu bisariix sariixa daabit baynu u sheegnay maa laa yaxtaaju fii kownihi faacila ilaa ta'wiinin dhaahir iyo mudmar bay noqon waxaa kuu yimiday muawal bisariix waxaa la yidhaahdaa maa yaxtaaju fii kownihi faacila ilaa tawiilin ka dhigitaanka faaca laga dhigayo waa waxa u baahanaya tawiil iyo in lasoo xariro kaana waxaa la dhahda muawal bisariix baa la dhahdaa halkaa waxaynu ku sharaxnay shardigii koowaad shardiga labaad gudub almarfuuc marfuuc markaynu nidhahno waxna way ku baxayan waxna way soo gudagelayaan marfuuc markaynu nidhahno waxay naga baxaya almansuubu walmajruur mansuubka iyo majruurka ayaa naga baxaya markaynu marfuuc nidhi waxa soo gudagelaya saddex marfuucun lafdan marfuucun maxalan marfuucun taqdiiran jaa zaydun zayd waa maxay waa ismi daahira waa marfuucun ya lafdan waynu arkaynaa marfuucun taqdiirana waa maxay jaaa muusa muusa imika dee ma aragtid calaamatulicraabkii waa muqadar weeyaan sababta lagu qadarina horaynu soo maro marfuucun maxalan baa jira jaa haada ismi ishaara somaynaan soo maro saw mabni muan dee waxa mabni o dhan maxal lati iminka lagu waa fi maxali rafca lagu odhanaya sooma marka kaasina maxali baa la marka kelmadda marfuucana ism waxay saartay mansuub iyo majruur waxaana soo gudagelay marfuucun lafdan marfuucun maxalan marfuucun taqdiiran ha eegan un baa lagu leeyahay marfuucun lafdan war damaba meesha ma taale sheekh waa sidee ha ku luguyeyne marfuucan saddexdaa ka eego saxiix wala la intaa wax ka badanna ma jirto marka maxay noo yimid almadkuuru qablahu ficluhu isagoo horti waa in la sheego ficilkiisa weliba ficilkaasi ficil tama waa inuu yahay weliba macluum ah oo majhuul aan loo almadkuuru qablahu markaynu nidhi maxay nagaga baxaya mubtadi iyo khabar mubtadiy khabray ku baxeen maxaa kaloo ku baxaya khabaru ina mubtadiye khabar say ugu baxeen dee waa asmaa marfuuca laakin ma ficil baa ka horeya la halkaa maxaynu ka garanaynaa halkaa waxaan ka garanaynaa culimay faacilka iyo ficilka mid ka horeeya wujuuba waxa u horeeya ficilka u horeeya haddii ismi u horeeyo ficilkiina u dambeeyo waxaan samaynayna waxaa hore mubtadaynu ka dhigi faacilkiina damiir istitaara baynu ka marka iska ilaaliya marka khabaru inaa yadna kamid a ina zaydan qaa'imun markaad tidhahdid qaa'imun meesha khabar rafcisan baa yaala maxaa rafciye marka ma ficil baa ka horeya la dhabe ma ficil baashan ka horeya maya kama horeya da xarafaba ka horeya soo ma ka soco taan baynu nidhaa maxay nagaga baxaya ficilka naaqiska haye kaana iyo walaalahood maxay samayn jireen tarfacu lisma marka ismigooda waa marfuuc ismi marfuuca meesha yaalle ma ficil tama ka horeya mise ficil naaqisa eeg meeshii ficil wuu ka horeeya ficil wuu ka horeeya laakin ficilkan ma tama mise waa naaqis waa naaqis sidaa aawadood marfuuc ay rafcinayaan ma aha maxay dee looguma magacaabo faacil xaqiiqaan ee ismi baa la dhahda saa u fahmaya almabniyu lilmacluum baa ku yimiday maxay naga baxaya almabniyu limajhuul baa wuxuu qaataa marfuu marfuuc waa daba dhaca laakin marfuucaas ma faacil ba la ramsa naib faacil naib faacil ba sheekh la idhahda mayna basiidayn marka intaa waan isaa ufahandaan waxa uu inoo raaciyey sheekhu aw maa fi ta'wiili lficli buguy aw maa fi ta'wiili lficli ama ficil macnihii wax qaba macnaheedu waa maxay raafica rafcinaya faacilka waa ficil ama waa ficil macnihii wax qaba sida saxiixa ama waa ficil macnihii wax qaba waxaa kamid a masterkii waxaa kamid a ismigii faacil waxaa kamid a amhilatu mubaalaga waxaa kamid a sifatu mushabaha kuwaasoo dhan baa kamida maxay u baahan yihiin faacil bay u baahan yihin faacil bay u baahan yihin marka o ma fi tawiil ficil muxuu ujeedaa waa wax ficil macnihiisa qaba oo iyagiina u baahan inay faacil qaataan oo ay rafciyaan misle fahne marka waa daabitka ama tacriifku faacilku u leeyahay ee sumada u ah eed meel kasta kolkaad joogtid aad kusoo qaban kartid alfaacilu faacilku huwa faacilku alismu magac weeyi ismigaasoo almarfuucu la rafciyo ismigaasoo almadkuuru la sheego qablahu ay qabla dalika alismi ismigaa hortii ficluhu ficilkiisa la sheego aw maa ama shay la sheego huwa maagu fii tawiili lficli ficil macnihii qaba waka fii tawiili ficil waxaad ku fahmi kartaa iminka hadaa la wada zaydun qaaimun abuuhu baa la wudi zaydun qaaimun abuuh iminka abuuhudan waa faacil yaa rafciyey qaa'im muxuu yahay ismu faacil muxuu qabaa tawiil ficl muxuu la macneeya zaydun yaquumu abuhu buu la macneeya zaydun yaquumu abuhu buu la macneeya saxiix wala la waa basiid bay la tahay wa huwa faacilka calaa qismayni laba qaybood buu uqaybsamaa dhaahirin buu uqaybsamaa mid dhaahir ah wa mudmarin iyo mid mudmara faahaahiru daahirku naxwu qawlihi tacaala iyo wixii lamid aweeye qaala waxau yidhi allahu allah waxa uu yidhi wa ka qowlihi tacaala qaala waxaay yidhaahdeen rajulaani laba nin waxa ay yidhaahdeen iyo wa ka wa tacaala wajaaa waxaa yimiday almucadiruuna kuwii cudurdaarka sheeganaya baa yimiday iyo wadkur xus yowma maalin xus yaquumu nnaasu dadku ay kici doonaan istaagi doonaan lirabbi alcaalamiin wa yowma idin maalinkaa yafraxu waa ay farxi doonaan almuminuuna muminiintu waa ay farxi doonaan waayahay maalintaay nasaaradu ka guuleys kiristanku ka guulaysta waxa weeyaan kuwa majuusta way farxi doonaan ayo dadka muminiinta maalinta way farxi doonaan wa yowma idin maalinta yafraxu waa ay farxi doonaan almu'minuuna dadka muminiintii qaala waxa uu yidhi abuuhum aabbahood waxa uu yidhi wlmudmaru mudmarkiina naxwi qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid aa tidhi darabtu waan garaacay wa darabnaa waana la garaacay ilaa aakhirihi wantahi ilaa aakhirihi dee damaairta ilaa akhirkeegii gaar horaada soo martay kamaa taqadama sidii noogu soo horumartay fii fasli lmudmari mudmarka fasalkiisa wladika fi tawiil ficli ficil macnihii qaba naxwu aqaa'imu miyaa kuwa taag taagan azaydani labadii zayd ma laba taaganba aqaa'imun miyaa laba taagan azaydani labadii zayd wa qawlihi tacala iyo rabbi subxaanahu wa tacala qowlkiisa mukhtalifun alwaanuhu wa min annaasi waddawaabi walancaami mukhtalifun alwaanuhu waxaa ka mid a dadka iyo dawaabta dhulka dul sooda iyo ancaamta sinfun sinfi baa ka mid a iyo nooc sinfigaasoo mukhtalifun ay iskhilaafsan yihiin alwaanuhu alwaantiisa iyo midabadiisu waay sheekhu halkan wuxuu ku gudagalay aqsaamtiisii daabidkii wuu u sheego tacriifkiisi isagao inoo sheegay waxaa kaloo looga hadlaa faacilku aqsaam uu leeyahay iyo qaybo qaybihiisa labaa loo qaybiya labadaasi waxa u horeeyo waa daahir iyo mudmar baa loo qaybinaya dhaahirow maxaa tahay kutubtii horan kusoo bastinay de marka maa dalla calaa macnaahu bila qariina waa waxa macnihi ku tusiya kuguna tusiyo wax qariina la-aanteed qariino looma baahno ah, imika zaydun markaan idhahda waa ismi daahirade ismiga daahirka miyuu iga baahan yahay raayo muxamed eg haddaan idhahda qarino labaad baahan yahay maya uma baahno sheekh marka waa maa dalla calaa macnaahu macnihii loo dejiye waa wax ku tusiya bilaa qariinatin qariilanaan mudmaro maxaa tahay ma dalla calaa macnaahu biqariinati takalumin aw khiaabin aw haybatin waa waxa macna tusiya kuguna tusinaya qariino raacaysa oo ah takalum ama khiaab ama hayba saddexda mid buu kugu tusinaya yo saddexda mid kamida ayuu kugu tusinayaa waaya waan kala garanay la tahay daahir iyo mudmar daabidkooda sooma markaa daahirkii bu inoo tusaaleeyey qaala allahu markaa daahir waynu garan karna ismiga dahirki misu aan jiri intiba faacil bay ku noqonayaan marka intiba maxay noqonayaan faacil bay noqonayaan ismi mufrad oo munsarifa ismi mufrad oo maala insarifa jamcu tasir munsarifa jamcu tasir maala insarifa jamcu muanaf asalim haye muhana alasma alhamsa iyo jamcu lmudakar asaalim mayna sideed ahayn sideedaasi maxay ku noqonayaan faacil bay noqonayaan faacil ayay noqonayaan haddaba laakiin su-aal muhiima baraarujinayna iminka mar waxaa lagu odhan karaa qaala allahu qaala allahu allahu maxaad u rafcisay waa faacil maxaad damo ugu rafcisay waa ismi mufrada waa labada su-aalood markastaas hordhiga waaa lag ohan meel kastoo joogto waa sida labadaas suaal way ka furan yihin macal mansuubka waa lag ohan isagan maxaad u nasbisay calaamaddaa maxaad ugu nasbisay isla markaa ka jawaabi kartid maxaad shaygan u rafcisay waa faacil ama waa waa in wuxuu yahay sheeg sababta horta waad sheegaysa u rafcisay de maxaad calaamadda caynkaasa ugu rafcisay de soo baratee ama waa muane ama saasaad odhanaysaa marka saxiix walala mar kasta waa ina aad fahmi kartid haddii lagu weydiiyo marka allahu imika waa waa la rafciyey limaadaa rafacta maxaad rafcisay dee waa faacil sooma maxaad dama uku rafcisay waa mufrad sheekh saxiix walala mayna basidayn qaala rajulaani rajulaani maxaad u rafcisay ya waa faacil maxaad calaamatu rafcada alif uga dhigtay waa taniya mayna basidayn wa jaa almucadiru daani icraabigama baan intan horan usoo basdina wa jaa almucadiruuna almucadiruuna maxaad u rafcisay waa faacil calaamatu dhigtay waa jamc mudakr salim yawma yaquumu nnaasu annaasu maxaad rafcisay waa faacil waaya oo maxaa calaamat rafcada maxaad dama uga dhigtay waa ismu jinsi saxiix sida mufradka loo eraaba marka sida mufradka ayaa loo eraaba wa yawmaidin yafraxu lmuminuuna almu'minuuna maxaad u rafcisay maxaad u rafcisay shee maxaad u rafcisay waa faacil waa ina su-aasha tira toora waa sidaa ay maxaad ugu rafcisay waawda waa jamcu lmudakar asaalim qaala abuuhum ay qaala abuuhum maxaad u rafcisay sababtan ugu celcelinaya wa maxay waa asmaa alkhamsa kolkaad tidhahdo asmaa alkhamsa nimaad ku rafcisay miya asmaa alkhamsa hadi jeer marfuucba maxay saasa ka dhalanaysa waa inaad faacil tirahdo sababtaad u rafcisaad sheegaysaa ya waa faacil haye maxaad ugu rafcisay wow waa asmaa alkhamsa xaalad rafca joogada aacil bu noday waana saa ufahamtaan marka de intaa icraabtoodna wax badan oo inagaga xidhani waxa weeyaan ma jire si fiican baad usoo fahamteen icraabta waayahay haddaba daahirka ismiga daahirka ah maadiguna wuu rafciyaa mudaaricuna wuu rafciyaa waa yahay calaamatu rafcadu sheekh maxay noqoni haye haye iyo inay alif noqoto iyo inay hubutunu noqoto sheekh saxiix wala la waa ficilkaas ficil weeyaan marka maxaa la samaynayaa hadduu mufrad yahay ama jamcu tagsiir yahay ama jamcu mu'anatu saalim yahay rufica bidamatin daahira ama muqadaraat dama daahiraad ku rafcini ama muqadaraad ku rafcini waanaad iska ilaalisid marka ilaa xaalatu rafcaad joogtahay saxiix walala hadduu yahay musanne ama jamac mudakaroo saalima ama ismi asmaaulkhamsaana waxaad ku rafcini bimaa yanuubu canha dama maxaa naayib ka noqon jiray saddex mid kamid a naayib ka ah noqon jiray saddex mid inaga saar ficil baa ku gaarahay alif iyo wo baa saare soo ma hadduu asmaaulkhamsiya jamcu dakar usaalim yahay calaamatu rafcad wo bay noqon hadduu yahay musanana alifu noqon wana intaas waa baxayn waa isku laaqantaa laakin hadda insha allah inu jilcaad mooddaa ka soco mudmarkii baa kuu yimiday mudmarka uu kuusoo gaabiya wuxu darabta iyo darabna buu ka gaabsada labadii mutakalimkuu kuu sheegay intii kale wuxuu ku yidhi de kitaabka awalkiisa u doono munfasilkiina uu kugu jira mutasilka unbuu kuu tusaaleeye munfasilkiina u ku guda jiraa ma daraba ilaa ana ma daraba ilaa naxnu sidaas umaad ohanaysa sidaas umaad ohanaysa waayo laakiin munfasilka ficilka amariyo waxa weeyaan kuwaas iyagu ma rafciyaan ismu ficil amariyo ismu ficil mudaariciyo damiir munfasila iyagu ma rafciyaan damiir munfasila iyagu ma rafciyaan iska ilaaliya marka waayahay darabnaa naadaasi ficilka maadi marka ay la xidhiidhsato faacilna way noqotaa mafcuulna way noqotaa laakiin waxaa ka horeeya haddii uu reeban yahay alifna aanu ahayn faacil bay noqotaa darabna iminka babaa ka horeysa maalifa faacil bay noqonaysaa waxaa ka horeeya hadduu fadxisan yahayna mafcuul buu noq ayay noqotaa darabana waxaa ka horeeya hadduu alif reeban ay tahayna mafcuul bay noqotaa waidaa masa linsaana durun dacaana ama azaydani darabana saxiix walala saasay noqonaysaa ka waran hadday ficil mudaaric iyo ficil amar la xidhiidhsato ila maanta waynu ka sheekayna masalada welima is weydiisa naadan naadan hadday ficil mudaaric ama la xidhiidhsato ficil amar weligeed faacil bay noqotaa eh, weligeed mafcuul bay noqotaa cafwan weligeedba he mafcuul bay noqotaa saxiix wala la rabbanaa laa tu'aakhidnaa warxamnaa ficil amar hadday la xidhiidhsato ama ficil mudaaricna weligeed waa mafcuul ama ficilka maadi tafsiilkaasaad gelinaysa waxa ka horeeya hadduu reeban yahay alifna aanu ahayn waxay ku noqonaysaa faacil hadduu waxa ka horeeya kor dhigan yahay mafcuul bay ku noqonaysaa haddii xitaa alif reeban ay ka horeyso mafcuul bay noqonaysaa culum waa iska tambiih weeyaan inaad ku baraarugsanaataan waa muhiim weeyaan de wladi fi tawiil lficli buu ku yidhi waa maxay aqaa'imun azaydani buu kugu tusaaleeyey aliftaasi waa hamsatu listifham baa la dhaha wuxuu noogu keeni doonaa insha alla waxaa jirta baab gaaru u gunti doonaa asmaa'ada shaqaysa ficilka camalkiisa oo kala qabata baab gaaru insha allahu tacaala uu ku keeni doonaa marka ismiga faacil shuruud buu ku camal falaa haddii ayna ali ku jirin al haddii ku jirto bilaa shardin buu ku camal falaa bay dhahdaan culimadu ama al haddii ayna ku jirin shuruud baa loo dhiga shuruudda waxaa kamid a ah istifhaam inuu ictimaad haysto istifhaamta kamid a ah waxyaalaha ictimaadka unoqota waxaa kamid a ah inuu waxa weeyaan sifo noqdo kuwayowgaasa kamid a marka iminka qaa'im min azaydani wuxuu haystaa ictimaado maxaa ka horeeya hamsatu listifhaam markaa unu camal falaya marka azaydanidaa dambe waa faacilun sada masada alkhabar baa la odhanaya marka aacil sd masd abr mukhtalifu alwanuhu alwaanuhudana ay rafinaysaa maxayna u rafinaysaa ila mukhtalif waa maxay u rainaya sababta u rafinaysaa waa maxay ya صaxiix markaa muxuu isna ictimaad haystaa waa inagii soo qadarnay sinfin sooma sinfigaa horaa mawsuufa mukhtalifna muxuu noqonaya naxti buu noqonaya naxti ayuu noqonayaa walilfaacili axkaamu marka caaw waxaanu qaadanay marfuucaadu inta ay yihiin iyo daliilkooga iyo faacilka tacriifkiisa xagga luqada iyo xagga istilaaxa waxyaalaha soo gudagelaya waxyaalaha bixinaya aqsaamtooda intaasaynu qaadanay axkaamtaynu habeen dambe insha allahu tacala ka bilaabi doonaa wallahu aclam subxanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk